yahay waci wadciga luquu leeyahay isilaaxna waa leeyahay ixtiraasna waa leeyahay wadciga luquu leeyahay istilaaxna waa leeyahay ixtiraas iyo wax la yska ilaalinayana waa leeyahay luqa ahaan wadciga waxaa la yidhahdaa alwilaadatu alwadcu luqatan alwilaadatu dhalmadaa la yidhahda waxaa la yidhaahdaa wadacat ilmar'atu idaa waladat haweenaydii ayaa dhashay marka ay umusho ayaa la yidhaahdaa waa midaas qowlka ilaahay subxaanaه wa tacaala falamaa wadacathaa markii ay dhashay maryamo hooyadeed markay maryamo dhashay qaalat rabbi inii wadactuhaa unhaa rabbi ow gabadhii waan dhalay ayadoo dhadig oo dumar ah oon wiil ahayn marka alwadcu luqatan alwilaadatu dhalmadaa la yidhaahdaa waxaa kaloo lagu iطlaaqaa calى alxadi wاlsqaadi wadciga wa yuطlaqu calى alxadi wاlsqaadi rididda rididdana waa la yidhaahdaa oo wadci waa lagu magacaabaa oo waxaa carabiga la yidhahdaa wadactu dayna can fulan hebel daynkiiyaan ka riday hebel daynka aan ku lahaa waa ka riday ah, lacagaad ku he markaasaa tir waa kaa dhaaf wadactu dayna can fulaanin ayaa la yidhaahdaa daynkiiyaan hebel ka riday bimacnaa xadadtu canhu wa waa ka riday daynkii weeye markaa luqada labadaas macnuu ku leeyay wadcigu alwilaadatu iyo alsqaadu walxadu marka wilaadadana dhalmadana waa la yidhaha wadci xadiga iyo isqaadka rididana waa la yidhaahdaa xagga isilaaxa shiiqa kuu dhigay isilaaxi waa kana wa macnaa kownihi kalaamka ahaanshadiisa macnihiisa mawduucan mid la dejiyey uu yahay bilwadci alcarabiy dejin oo carabi loo nisbeeyey an takuuna waa inay noqoto alalfaadu alfaadda alfaadda almustacmalatu loo isticmaalaa fi lkalaami hadalka min alalfaadi alfaadii mid ka mid mida allatii alfaadii wadacad hal carabu carabu ay u dejiday lidalaalati inay tusto calaa macnan macne macnuhu min almacaani macnayaalka ka mid a isilaax ahaan wadciga laba laba macnuu leeya xagga istilaaxa sow luqadii laba macno maanan sheegin istilaaxana labuu leeya hal miduu marka ku gaabsaday shiiku wuxuu ku yidhi wadci waxaa loola jeedaa alfaadda loo isticmaalaya kalaamka waa inay noqotaa alfaaddii carab ay dejiday oo u dejiday inay macno tusto saasaa loola jeedaa wadci sidaasaa loola jeedaa haddii lagu fasiro sidaas uu ku fasiray اxtiraasku wuxuu noqonaa luqooyinka aan carabiga ahayn laga اxtiraasa hadaad isticmaalto alfaad oon carabu dejin soomaaliyaa dejiday ama sawaaxiliyaa dejiyey ama ingiriisaa dejiyey ama qolo kalaa dejiday luqo qolo kale haddaad isticmaasho kalaam maaha cinda nuxaam marka haddii wadciga lagu fasiro waxa weeyaan carabi اxtiraasku wuxuu noqonaa luqooyinka kale intii luqaahedoo kalaa laga اxtiraasa oo kuwaas luqa looma yaqaano naxwoleyda agtooda looma yaqaano kalaam ma loo yaqaano wa macnaa kownihi kalaamka ahaanshadiisa macnihiisa mawduucan mid la dejiyey uu ahdo bilwadci alcarabiy dejin oo carab loo nisbeeyey an takuuna aafaadu alfaadu waa inay noqotaa alfaada almustacmalatu loo isticmaala fi lkalaami kalaamka min alalfaadi alfaadi mid ka mid a ah allatii alfaadii wadacat hal carabu carabu ay u dejiday lidalaalati inay tusto calaa macnan macnuhu min almacaani ka mida maalan tusaalan kuu tusaalaynaa ku yidhi xadara kelimadaas ah kelimatu waa kelimad kelimadoo wadaca hal carabu carabu ay u dejideen limacnan macno kelimadaas xadara ah waa kelimad carabtu u dejiday macno inay tusto wa huwa macnaha ay u dejiday xusuulu اlxuduuri imaatin waa inuu soo xasilay fii zamaanilmaadi wakti tegey kelmaddaas carabaa dejiday waxayna u dejiday in loo isticmaalo imaatin oo wakti tegey dhexdiis dhacay inay tusto qofkaas waa yimid hadda kooru yimid carabtaa u dejiday macnahaas inay tusto kelmaddaas carabaa u dejiday wa kelimatu muxamed kelimadaasna carabaa dejiday maxay u dejiday قد wadacahaa kelimadaas alcarabu ayaa dejiday limacnan inay macna tustay u dejiday wa huwa macnahaasuna daatu shaksi waa qofka daatadiisa qofka almusamaa lagu magacaabo bi haada ismi isimka carabaa dejiday waxay u dejiday qofka lagu magacaaba inay tusto wiila hooyo dhale waxaa la rabaa in dadka kale laga oqoonsado kelmad caraba u kelmadaas carabaa dejiday waxay u dejiday qofka lagu magacaabo inay tusto boqol qof hadduu dhex joogo muxamed haddii la raa istaaga ha u he waa kan xaadir u waa joogaa kelmadaasa inay tusto carabta ugu tala gasho ah, hadda masjid miim iyo siin jiim iyo daal soo maaha carabaa dejiday maxay u dejiday meeshaas alle lagu caabudo oo waxa weeyaan salaadaha شhantaa laga adimo laga aqimo lagu jamacaysta u deji kelmadaas inay tusto carabaa dejin kitaabun kaaf iyo ta iyo alif iyo ba carabaa dejin maxay u dejideen wax warqada wax ku qoran yihiin warqado kasta wax ku qoran yihin kitaabun ay yidhahdaan waxa ku qoran la fiirimo kitaabun ay yidhahdaan carabta warqadaha haddii wax ku qoran yihiin marka xadara waa kelimad carab u dejiday maxay u dejiday imaatin hadda ka hor dhacay inay tusto muxamadun waa kelimad carab u dejiday maxay u dejiday daatada magacaas lagu magacaabo inay tusto caraba u dejiday haddaad marka labadaas kelimo isi saarto ood u isticmaasho faidaa qulta haddaad tidhaahdo xadara muxamadun muxamedaa yidhi labadii kelimo oo carabtu dejiraad isticmaasha xadara muxamadun muxamedaa yimid xadara waa ficlu maadi mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab muxamadun faacilu xadara marfuucu bixadara wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhiri kelimadaasaad isticmaasha fa idaa qulta markaad tidhaahdo xadara muxamadun muxamedaa yimid takuunu waxaad noqonay qad istacmalta inaad isticmaashay kelimatayni laba kelimo labada kelimo kullu mid kastoo minhumaa labadooda ka mid ah mimaa kii uu ka mid yahay wadacahu carab carab ay dejtay laba kelimaad isticmaashay labadaas kelimo mid kastaba wuxuu ka mid yahay waxyaalii carabu dejinay maxaa laga ixtiraaja marka marka la leeyahay kalaam waa inuu yahay bilwadci carab waa inay dejinay wadci carabiya waa inuu yahay maxaa laga ixtiraaja oo layska ilaalina ixtiraaj waa iska ilaalin oo aan kalaam lagu magacaabi karin waxaa weya luqooyinka kale wadaalika kaas oo carabtu dejiday multabisu wuxuu ku dheehan yahay bikhilaafi maa idaa takalamta haddaad ku hadasho bikalaamin kalaam kalaamkoo mimaa kii ka mida wadacu ay dejiyeen alcajam dadka aan carabta ahayn kalaam ka mid ah waxyaalihii ay dejiyeen dadka cajamiga oon carabta ahayn kaasaa sidaas khilaafsan kalfurusi waa qologa farisiyiinta farisiyiinta waa iiraan iiraan oo kale kalaamay dejideen waxaa laleeyahay faris maadaama ay dejiday ma ahan kalaam waa turki turki oo kale kalaamka turkigu ku hadlaan oo af turkiga carabi maaha saas daraaddeed haddii lagu hadlo kalaam kuma adan hadlin cinda nuxaad nuxaaddu kalaam uma taqaan warka turkiga waa war soomaaliya oo kale war soomaaligaaba carabi ka buuxaaba kooda carabina kumaba arkaba marka turki haddii qofku ku hadlo kalaamba kuma hadlin ay leeyihin naxwolid kalaamba maha ah. uma yaqaanin kalaam walbarbari qabiilka barbarka la yidhahdo barbarku maahan berbera qaaramoodn berberada berberadan soomaaliyaa degan ee barbarku algeria waddanka la yidhaahdo qayb ka mida dad dega wey ah. barbarku algeriay degaan marka barbarka luqada la yidhaahdo oo kale wey walfiranji faransiiska oo kale faransiiska oo kale luqadooda kalaam lama yiro ah, faransiiska oo kale luqadooda kalaam lama yiro fainahu madkuurkaas intaas isku dar furus farisiyiintii turki barbar faransiis kulli isku dar fainahu madkuurkaasu laa yusamaa laguma magacaabo fii curfi culamaai alcarabiya culummada carabiga curfigooda kalaaman lama yiraa kalaam uma yaqaanin ah, sawaaxili ku dar soomaali ku dar waxaasoo carabi kalaam looma yaqaan culummada carabigu kalaam uma taqaan maba u yaqaanin wain samaahu madkuurkaas haba ku magacaabeen ahlu luqati ukhraa luqadaas kaleeto dadka ehelka u ah kalaam laakiin fiiri dadka luqadan ehelka u ah iyagu kalaam u haysta dadka turkiga markay hadlaan an waa hadlayu le kalaamaan ku hadla markay luqadooda ku farisiyiintu markay hadlaan inay hadleen isku haysta waa kalaamay leyin wax iyagu inaga waa noo kalaamay leyin faransiis hadduu hadlo waa haduu leeya waa kalaam waxayb marka dadkaas agtooda kalaamba ha ka noqdo laakiin cinda culamaa alcarabiya kalaam kama aha ma ka aha amilatun miaalo miaaladaasoo lilkalaami kalaam usugnaada marka intaanan ka gudbin hadda wadcigii shiiku wuxuu ku fasiray carabi macno labaadaa jiro lagu fasiro oo ah qasad qasad in lagu fasiro waa macno labaad waxaana loola jeedaa marka qasdi lagu fasiro an yaqsida almutakalimu bimaa yalfadu bihi ifaadat saamici cinda takalumi waxaa loola jeedaa an yaqsida almutakalimu bimaa yalfadu bihi waa inuu ula qasto qofka hadlaya wuxuu ku dhawaaqaa ifaadata saamici qofka dhegaysanaya inuu u faa'iideeyo oo uu baro cinda takalumi markuu hadla agtiisa qofka dhegaysana marka qasdi lagu fasira saa wadciga qasaddi waa lagu fasiraa alqasdiyu maxaa loola jeedaa an yaqsida almutakallimu waa qofka hadla inuu ula qasto bimaa yalfadu bihi waxa uu ku dhawaaqaa ifaadat asaamic kan dhegaysanaya inuu u faa'iideeyo cinda takalum markuu hadlaayo qofka dhegaysana inuu wax u faa'iideeyo waa inuu ula qasto markaas اعtiraas kala yeelanay maxaa laga اعtiraasa haddii wadciga lagu fasiro qasab waxaa laga اعtiraasaa oo meeshaas ka baxaya kalaamu naa'imi qof hurday qof hurdayaa wuxuu yidhi xadara اlstaadu ama xadara muxamadun waa qar markuu isrogay uu yidhi kalaam maahana la leeyahy ir waa laba kelimo carabiyo xadara alstaad u yidhi markuu dhinac kale isku rogayo yidhi xadara اlstaad waxaa la leeyahay kalaam maaha kalaamkuma aadan hadlinan len ee maxaa dhacay ee uma qastin qofkan miyaa qasab leh waa hadalan warka ka soo ba afka ka soo baxay wasahi kii halmaansanaa oo kale waa iska halmaansan kelma kelma iskaga dhawaqa ama qof waalan oo majnuun waxaasoo dhan kalaam maaha laakiin marka lagu fasiro wadciga qasad marka lagu fasiro turkigii barbarkii dhammaantood waxay noqonayaan kalaam marka kalaamay noqonaya iyagu waa u qasteen inay ku hadlaan waa u qasteen marka wadciga labadaas macnaa lagu fasira xagga istilaaxa wadci in la yidhaahdo waa wax carabu dejiday iyo in la yidhaahdo waa wax qofka ku hadla u qastay oo ugu talagalay cidda dhegaysayda in wax u faa'iideyso labadaas macnaa lagu fasira labada ixtilaalkayna kala leeyihi amilatun haadii midaanu amilatun waa tusaalayaal tusaalayaalkoo lilkalaami kalaamkii u sugnaaday kalaamkii almustawfi ee dhammaystirto oofsaday ashuruuda shuruudda miaaladan kulligaa baa laga raba inaad soo xrab aljaw hawadu saxun waa banaanya hawadu waa banaan tahay daruur ma leh ah, hawadii waa banaan tahay daruur ma saarna aljaw saxun albustaanu aseendadii muhmirun waa mid mira bixina albustaan waa beerta oo geedaha waaweyn ku yaaliin geetimiradyaal ku yaalla meelana waa ka banaantao zarciga lagu samayn kara albustaanu aseendadii waa beertii geedaha waa wadatu yeeleen musmirun waa mid miro bixinaya alhilaalu bishii hilaal waa bisha markay yar tahay kow labo saddex habeenadaas hore habeenadaasaa la yidhaahdaa hilaal ah, kadib qamaruu noqona habeenada hore wey hilaalku alhilaalu bishii saadicun waa mid kor noqday waa koreeyaa murtaficun muntashirun wey saadicun macnaheedu ah, waa kor noqday iftiinkiisana waa faafay wey murtaficun muntashiru waa kor noqdoo waa faafay nuurkiisi wey icraabteeda adaa laga rabay asamaau samadii saafiyatun waa mid saafi oo wax ku aadan aan la erag oon daruuriya wax ku aadan la erag yudiiu lqamaru leylan yudiiu waa iftiimiyaa alqamaru dayxu leylan habeenkiiu iftiimiyaa dayaxa maalintii wax iftiimiyaa mase habeenkii habeenkii habeenkii wax iftiimiya yudiiu اlqamaru dayxu wuxuu iftiimiyaa leylan habeen yanjaxu lmujtahidu ardayga dadaala waa guulaysana laa yuflixu اlkasuulu wehsi wehsi badane weligiis liibaani ma laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq ma ahan ila اllahu allah ma muxamdu muxamed safwat mursaliina rusushii lasoo diray xoolkoodi wey midkii laga xusho laga doortay wey kii laga doortay wey allaahu allah rabbuna waa khaaliqeennii muxamedun muxamed nebiyuna waa nabigeennii amtiladan dhammaan mid kastoo ka mida waa kalaam alkawhawadu saxun waa banaanya waa kalaam maxaa afartii qaydaa laga helay horta waa lagu dhawaaqay waa lafdi oo xuruuf kulosday waana murakaboo labu iska saaran yahay aljaw iyo saxu waana mufiid oo wuxuu noo faa'iideeyey hawadu inay bannaanta haddii lagu fasiro carabi carabi waayo alfaaddan carabaa dejiday haddii qasad lagu fasirana qasaduu shiiku u qoray una yidhi qofka ku dhawaaqaya alkulli waa carabi waa kalaam marka afartii qayd waa laga helay albustaanu aseendadii ama beartii weyneed muhmirun miruu bixina waa la mid afartii qayd waa laga helay waa kalaam alhilaalu bishii saadicun waa kor noqday afartii qayd waa laga helay waa kalaam dhammaan waa mubtadiy khabar waxaan dhan asamaau samadu saafiyatu waa banaanta waa kalaam yudiicu alqamaru leylan yudiicu waa ficl mudaaric alqamaru waa faacil leylan waa mafcuulkii he waxa weeyaan waa kalaam waa kalaam maxaa yeelay lafdina waa yahay murakabna waa yaho saddexuba iska saaran yahay kuwii hore labalaba iska saarnaayeen saddex lafdiyuu iska saaran yahay karu مفيidna waa yahay carabina waa yahay qasadna waa logu hadla ynjaxu waa guulaysanaya almujtahidu ardayga dadaala waa kalaam maxaa waa lafdi waa murakab waa mufiid carabina waaye laa yuflixu ma guulaysanayo ma liibaanayo alkasuli wehsi badani wehsi badani weligiis liibaani ma laa yuflixu meeqay iska saarantahay alkasulu saddexa iska saarantay laadu keligeeday kelimata yuflixu ficil mudaarica waa kelimad kale alkasuuluna waa kelimad kale oo waa faacilkii waa kalaam laa ilaaha ila اllahu waa kalaam taam xalalaadu waa kelima ilaahna waa isimkeedii waa kelima khabarkii waa maxduufoo xaqun weeye waa kelima ila اllahu ilaadu waa kelimad kale allahuna waa kelimad kale wuxuu iska saaran yahay han kelimu iska saaran yahay han kelimo laa ilaaha ila lahuna baabu laa dadka akrisa xeebteeda laga rabo ah, laadu waa camal fale sida ina camal fale ilaahana waa isimkii laada khabarkiina waa maxduuf ilaana waa dawaato istinaa mulqaatun laa camra lahaa ila laahuna badelu min adamiir اmustatiri fi khabr اmaxduuf kabarka maxduufka oo xaqun ah damiirka ku asuranaa laga bedela ah, damiirka ku asuraana laga bedela laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq maan huwa midkaasu ila اllah allah marka laga soo reebo halkaasa laga bedela muxamedun safwat اlmursaliin waa mubtade iyo qabar iyo mudaaf ilayh allaahu rabbuna waa mubtade iyo qabar iyo mudaaf ilayhi muxamedun nebiyuna waa mubtade iyo qabar iyo mudaaf ilayhi amilatun haaditan amilatun waa misaallo amiladoo lilafdi lafdiga usugnaaday lafdi almufradi kali yeelay waxaan nidhi waxaa jira kalaam waxaa jiroo kale kelimatu hal kelimad waxaa kaloo jira kelimun saddexdaas waa in qofku ogyahay saddexdaasaa jiraan kalaam way soo baranay kelimatu waa qowl mufrida hal qowloo mufrida wey kelimna maa tarakaba min alaai kelimaatin fa agar saddex kelimo iyo wax ka badan wey bal hadda waxaan halkan ku baranaynaa kelimatu amilatu miaallo miaaladoo lilafdi mufrad usanaada lafdi mufrada waa kelima muxamedun caliyun ibraahimu qaama man ah, man min haddii la waa la mid kulligood mid kastaa waa kelima kalaamna maahan kelimna maaha maxaa waa qowl mufrada mid walbaa amilatun haadii midaanuna amilatun waa tusaalayaal amiladoo lilmurakabi murakab u sugnaatay murakabkaasoo hayrilmufiidi aan mufiid ahayn haddana waxaa la miaalina miaalo oo murakab hayru mufiida murakab w lafdi waa yihiin murakabna waa yihiin laakiin mufiidaysan ahayn haddaysan marka mufiid ahayn ma ahan kalaam kalaam lama dhihi karo kalaam lama dhihi karo haaditanu amilatu waa tusaalayaal amiladoo lilmurakabi murakab u sugnaatay murakabkaasoo hayrilmufiidi mufiid aan ahayn madiinatu iskandariya oo kale magaalada iskandariya nagala masar ku tala madiinaة اskandariya madiinaة اskandariya waa murakab laakiin ma ahan kalaam maxaa yeelay mufiid ma ah hadda haddii qof halkaa soo istaagay o yidhah magaalada iskandariya ow aamusa waxma laga faa'iide wax laga faa'iiday lama ah waxba lagama faa'iidana laleeyahy waxay la tahay so int inta istaaga yidhi magaalada muqdisho waa la dhegaysana maxaa ka dhacay muxuu rabaa inuu sheego waa iska aamusay waxba nooma aadan faa'idaynaya laleeyahy marka waa murakab lafdi waayo xuruuf waa kulansaday murakabna waayo madiina iyo iskandariyu iska saaran yahay laakiin haddana mufiid maaha saddex qaydaa laga helay lafdi waaye murakab waaye carabi waaye laakiin maxaa ka maqan mufiidnimadii kalaam marka maahan ad leedahay kalaam maahan aan leedahay fiiri ma ahan aan leedahay marka waa tarkiib tawsiifiya la dhaha kanoo kale tarkiib tawsiifiya sida alxayawaanu naadiq oo kale oo lamidi magaalada oo iskandariya waa tarkiib tawsiifiya la dhaha waa tarkiib oo tawsiifi tawsiif waa sifowa magaalada la caddayna cabdullaahi oo kale cabdullaahi hadda kalaam maahna leey kalaam maaha maxaa saddex qaydaa laga hayaa qaydaa ka maqan afar qaydaa la raba horta lafdi waayo oo waa dhawaaq xuruuf kulansaday murakabna waayo cabdu iyo allah yuu iska saaranya waa tarkiibkii idaafiga ahaa carabina waayo laakiin maxaa maqan mufiidnimadii haddii hadda qof istaago u yidhaahdo cabdullaahi ninka la yidhaahdo oo u aamuso wax ma laga faa'iido maya maahan carabi waxaan raba maahan kalaam kalaam maaha waa kelimatu waxaan o dhan waa wada kelimatu kelimna maahan kalaamna maaha intaana maxaa yeelay madiinatskadariya laba iska saarantay cabdullahi labu iska saaran yahay kelimatun aa laleeyahy marka kalaam la dhihima xataa kelim la dhihima xadramout magaalada la yidhaaho waa kelimatu waa tarkiibkii oo masjiga ahaa xadara iyo mowt aa la isku dara hal magaalo magac looga dhigo loo ansafa annaasu dadku hadday cadaalad samay lahaayeen qofa intaysa wuxuu yidhi war dadku hadday cadaalad samay lahaayeen kaasu aamus wax ma laga ah, faa'iid maya waa la heshiila hadduu ku dari lahaa xataa ah, ah, hadduu ku dari lahaa waa waxbaa laga faa'iidi lahay mogta so uma jeedin marka low waa kelima ansafana waa kelima annaasuna waa kelima saddex kelimo wey marka tanoo kale maxaan dhihi karnaa kelimun aan dhihi karnaa waa kelimun laakiin kalaam ma ah maxaa dhacay ee faa'iidadiiya maqan waxba ma faaidin waana saddex kelimo oo kelimun alea tanoo kale kelimun xaale saddexa la yska saar mar hadday saddex gaarto kelimun alehahda low ansafa annaasu intashara asalaam nabadgelyadu waa faafi lehedo waa intishaari laheed hadduu ku dari lahaa kalaamu noqo laha wuxuu yidhi idaa jaaa shitaau jidaalka diraacdu markuu yimaado shitaaga waa waktiga guga ka horeeya shidaalka adag oo guga ka horeeya lahjadaha soomaalida ina isku khilaafsanyna dhici karta ah. guga marka la sugaya aad ay u kulushahay anaga soomaalida laakiin jaziiratulcarab waa waktiga aad u qabowda qabowga daran ay tahay wa oo aad hadda u khatarta oo jaakadaha laga gashay ah. annaga markay xagaagan leenaho sayfka iyaga u tahay waa marka hadde ugu kulul wey sida hadda waktigaan oo kale iyo wixii ka horreeyey jawi waa kala gedisanyi marka shitaagu waa qabla rabiic guga ka hor wey waktiga guga ka horeeyo jidaalka diraacda waktigaas wey dadka gobol hadda diraacda waxay yaqaan waktiga roobka oo lahjadaha marka soomaalida waa kala duduwan yihi diraac haddii la yidhahdo lahjadaha soomaliya gobol ka mida waa roob gobolna waa ajfidaal daran wa in lahjaduhu soomaalidu kala duduwan yihin meelaha gobol fiiriya idinka marka fiirihi shitaaga marka faham waa markii dayrtu dhammaato oo jidaal ah oo gubi la sugayo waa waktigaas waktigaasa waxaa la ihahdaa shitaa marka fiiri kelimadan idaa jaaa ashitaau hadduu diraacdu timaado ishtada albardu qabow waa darnaana hadduu saas yidhahdo kalaamu noqola ma wuxuu yidhi idaa jaaa shitaau uu yidhi haddii diraacdu timaado marka idaa waa kelima jaaana waa ficil maadi waa kelima ashitaau waa faacilki waa kelima saddex iska saaran soo maaha mufiidna maaha hadii qofk inta imaa yidha waktiga diraacdu ay timaado oo u aamuso maxaa laga faa'iide waxba lagama faa'iidey kalaam maahan marka maxaan ku magacaabayna marka hadda saddex iska saaran yahay kelimun kelimun aan leenahay la kelimatu waa ka gudbo saddex iska saaran yahay laakiin kalaam maaha saddexdii shardi waa laga helay lafdi waa laga helay murakab waa laga helay wadci waa laga helay maxaa laga waayey waxaa laga waayey ifaadadii mahmaa caqfa almuraa'i si kasta oo u qariyo istustustu camalkiisa iطalaca allahu calayh alle un baa daalacanay amase iftadaxa yowma ma maalin maalmaha ka miduu fadeexooba jawaabki waa la xafi mahmaa akfa almuraa'i si kastuu u qariyo istustuska midka ah midka dadka ismaqashiina oo ammaanta ka raba fiiri mid antaytaag wuxuu yidhi mahma akfa muraaci si kastuu isku qariyo qofka istusuflowgaaho isdadka ismaqashiiya markaasu aamusa waxba lagama faa'iidi marka kalaam maaha laakiin muxuu yahay lafdi horta waayo murakabna waayo hoos muxuu iska saaran yahay mahma iyo akfa iyo almuraaci saddexuu iska saaran yahay murakab waayo wadcina waayo carabi waayo oo alfaadan carabaa dejiday marka kalaam ma ahanaan leenahay maxaa ka maqan mufiid maaha maxaan ku magacaabaynaa saddex iska saaran yihi kelimun indalacat ishamsu qoraxdu hadday soo baxdo uu yidhi indalacat ishamsu qoraxdu hadday soo baxdo fiiri in waa kelima dalacana waa kelima ta'duna keligeed waa kelima ashamsuna keligeed waa kelima afaru iska saaran yahay iska saaran marka lafdi waa yahay murakabna waa yahay wadcina waa yahay laakiin maxaa ka maqan mufiid ma qoraada hadday soo baxdo uy waxba laga faa'iidima hadduu dhihi lahaa indalacatiams indalacati shamsu kharaja waqtu salaati subxi waqti salaad subax waa tegi waa laga faa'iidaysanaa soo maa marka kalaam maaha maxaan laakiin ku magacaabaynaa afar kelimu iska saaran yahi kelimun aan ku magacaabaynaa kelimun su-aalaha berri ku sugaya as'ilatun su-aalo layska weydiina calaa maakii taqadama hormaray ma huwa alaam alaam muxuu yahi adaa lagaa raba marka luqatan saas weeye istilaaxan saas weeye inaad kala sharxdo adaa lagaa raba maa macnaa kownihi lafdan muxuu yahay kalaamka ahaanshada uu ahaana lafdi luqatan a lagaa rabaa istilaaxan a lagaa rabaa ixtiraazan a lagaa rabaa su-aalaha garo waxa lagaa raba maa macnaa kownihi mufiidan waa maxay kalaamka inuu noqdo mufiid maxaa loola jeedaa waxaa lagaa rabaa luqatan waxaa lagaa rabaa isilaaxan waxaa lagaa rabaa ixtiraazan maa macnaa kownihi mawduucan bilwadci alcarabiy maxaa loola jeeday ahaanshada kalaamku ahaado mid la dejiyey dejin carab loo nisbeeyey luqatan a rabaa istilaaxana laga rabaa ixtiraazana lagaa rabaa mil miaali bikhamsati amhilatin shan miaal shankoo mimaakii ka mid a shantaasoo limaakii ka mida yusamaa lagu magacaabo cinda nuxaati kalaama misaaladaana lagaa rabaa han ka mida inaad keento aljawu saxwun albustaanu musmirun alhilaalu saadicun asamaau saafiya yudiiu lqamaru leyla yanjaxu lmujtahidu laa yuflixu kasuulu laa ilaaha ila allah muxamedun safwat lmursaliin allahu rabbuna muamed han ka mida inaad keenta lagaa raba han un ayagaas ka mida kuwo kale lagaa yeeli maayo sababta waxay tahay kitaabka inaad soo xifdidaa lagugu baara waxaad adigu hadda isku adaadee lagama rabo waxaad ku soo dhibtootoo soo diyaarida lagama ma la fahmi anwaacu lkalaami kalaamka nucyaalkiisa hada maxalo kalaam waa ka soo gudubnoo durbaba baabaaba noo dhammaaday dham kitaabka hadda qayb kalaan gelayna qaala wuxuu yidhi muxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaaji wuxuu yidhi وأqساaمه أqساaم الكلاaم كلاaمka qaybihiisu ثaلاaثة صدx wey كلاaمka qaybihiisu waa صدx qaara tacaarudeenoo waxay yidhaahdeen qaar caarudeen waxay yidhahdeen war صدxdan كلاamka uma qaybsamo ee kelimada u qaybsanta qaara mucaaradeen iبن ajrun way yidhaahdeen صدxdan soo socoto oo ah ism وفiعl وxarف jaaءa لمعنى kelimadaa saddexda u qaybsanta ee kale uma qaybsamo laakiin ictiraadkoodaas qaar kalea difaaceen culammada ka mida ah. ah, waxaa la yidhi simaweyna sida u qaybiyey maadaa ka og simaweyne ah, camar ibnu cusmaan ibnu qamba iyo adiga yaa ku ogaal badan qaara marka saas la yidhi ayaguna jawaab socosho yidhi ma nabi luqada loo soo diru ah asoo mid bartu ahna waa bartay banu aadam mogta dood dood badan marka siiba wehiga sida u qaybiyey oo yidhi kalaamku waa af waa saddex saddexdaanuuna sheeg waxaa sida u qaybiyey zajaaj ah, oo asna yidhi kalaamku saddexdaan u qaybsano ibnu ajrubina waa u qaybiyey hmm. marka shekhulislaam ibn temiya majmuuc ulfataawa juska lixaad uu uga hadlaa isaguna u yidhaahdaa wax hadda lagu caarida male maxaadda caarida iyo waxba tala maayaan ah, maadaama imaamu si wehi aimmadii lamidkaa sida u qaybiyaan waxaa loola jeedaa kalaamka marka la saaro ajزaada kalaamku ka kooban yahay ajزaadaas kama bixi karto saddexdan kalaam markii lagu dhawaaqo ajزaada uu ka kooban yaho iska saaran yahay kama bixi karto inay isim tahay inay ficil tahay inay xaraf intaas waxaan ahayn lagama dhexeli karo ajزaadiis intaas unbaa loola jeeda intaas ayaa loola jeeda marka waa nuucaas waa nuucaas ma laga heli karo أجزaada uu ka kooban yahay kalaamku ma laga heli karo saddexdaas waxaan ahayn وأqsaamuhu kalaamka qaybihiisu ثaلaaثaة saddex weeye sm sm weeye wa فicl فicil weeye wa xarفu xarف weeye xarafkaasoo jaa yimid لmacnan liydula calىa macnan inuu macnaa tuso daraaddeed u yimid hadalkaas waxaa loola jeedaa kalaamka carbeed dhammaan kalaamka carabtu ku hadlaydo ee warqadaha ay ku qorto ay ku wada hadasho lagama heli karo saddexaas waxaan ahayn dhammaantiis imaa inuu yahay ficil inuu yahay isim inuu yahay xaraf wax kale ma noqon karo wakadalika alkitaab wasuna wasab kitaabka alle dhammaan kitaabkaas qur-aanka haddii la soo rogo saddexaas waxaan ahayn lagama heli karo ficil isim xaraf bis wuxuu nabigu ku hadlay sal اlahu alay waslm axaadiis ah saddexaas waxayn lagama heli karin kelimad kastoo ka mid ah ama waa isim ama waa ficil ama waa xaraf kalas kalaamka carbeed oo dhan isku dar kitaab iyo sunno isku dar ila kitaabkii sunnadu carabiya ku socdaan soo maa dhammaan isim ficil xaraf waxaan ahayn lagama heli karo kelmad kastoo ka mid ah ama waa isim ama waa ficil ama waa xaraf waaqsaamuhu kalaamka qaybihiisu alaaatun saddex weeye ismun ism weye ficlun ficl weye xarfun xaraf weeye xarafkaasoo jaaa yimid limacnan liyadulla calaa macnan inuu macna tuso daraaddeed u yimid fiiri ismkii iyo ficilkii saas ma laakiin xarafku wuxuu qeydu ku xihay wuxuu ku yidhi xarafka oo qayb ka mida ah kalaamka waa xarafka oo macno inuu utuso u yimid waa xaraf macnaha tusa sababtuu sidaas u leeya waxay tahay xarafka laba u qaybsamaa xuruufta laba loo qaybiyaa xarفu min xuruufi الmacaani iyo xarفu min xuruufi الmabaani labadaas u qaybsama xarafka xarفu min xuruufi الmacaani inuu ka mid yahay xuruufulmacaaniga xarafka iyo inuu ka mid yahay xuruufu اlmabaani xuruufu اlmacaani waxaa la yidhahdaa xaraf marka kelimad la geliyo macno ka faa'iideyna tusaale waxaan idhi kharajtu min albeyti ila almasjidi kharajtu albeyt mid aan gelina beytu guri mid aan gelina masjidkana ilaa aan kharajtu waxaan ka soo baxay min albeyti guriga ila almasjidi ayaan ku soo dhammaadoo imi minta albeyti aan geliyey macnay noo faa'iideyni oo ah in socodkaygu ka soo bilowdo guriga ilaada aan masjidka geliyeyna macnay faa'iideynayn oo ah socodkaygu inuu masjidka ku dhammaado xuruuftaas maxaa la yidhaahdaa xuruuf ulmacaani tiradii ka batay waa badayn min ilaa can calaa iyo qayrkood wey waxaa jira xarfu min xuruuf اlmabaani xaraf oo xuruufta dhismaha la yidhah ka mida ah. alif ba ta sa ilaa laga gaaro ya xuruuftaas xuruufulmadaani xaytan waa xuruufta kala markii la dhisa laga dhiso hadda gurigaa marka dhisaa so dhagxaan laysku keenay maaha markaad u baahato inaad kelimad dhifta carabiya xuruuftaasaad aadi dhowr xarafaad ka soo qaada way saare kale waxay noqon kelimad carabiya maalan xadara xa iyo daad iyo ra-a lay saaray kelimaday noqotay muxamadun afar waxa weye muxamadun shan xarafa lay saaray kelimaday noqotay kelmaday noqone xuruuf ulmabaaniya la yidhaha waxaa lagu yaqaanaa xuruuftaas xuruufulmabaanigaha haddaad mid ka mida inta soo qaado kelimad gelido wax macnaha faa'iidayma hadda haddaan idhaahdo kharajtu da albeyt wax laga faa'iida male daalkaas ah, kharajtu ca albeyt xabad tani ah, kharajtu fa albeyt waxba laga faa'iiday dahabtu ma masjid miimkaas keligiisa wax u tarana haddaad inta soo qaaddo kelimad gelido wax laga faa'iidayo male maba la isqabasii karaba marka xuruuftaas maxaa la yidhaahdaa xuruufu lmabaani waa maxaa xuruufta dhismaha maxaa laga dhisaa kelmadda carabiga gurigan marka la dhisayo maxaad u baahanayn dhowr dhagaxa listaana ka shamito loo dhex mari markaas muxuu noqonaa guri hadda hal dhagax meeshaas yaalla guri ma la yidhahdo lama yidhahdo laakiin markii dhowr dhagaxa la saara markaasu gurigu soo baxa waxyaala kalena laiskula rakiba marka xuruufulmabaani ka mid maahan kalaamka kalaam lama yidhah marka waxa juz ka mida kalaamka ah waa xuruufulmacaaniga saasuu limacnan ugu xidhay jaa limacnan liyadulla calaa macnan sharax wuxuu ihi maxamed muxydiin cabdulxamiid wa aquulu waxaan leeyahay alalfaadu alfaadda allatii alfaadda kaana alcarabu carabtu ay ahaayeen yastacmiluunaha kuwa u isticmaala fii kalaamihim hadalkooda wa nuqilad la soo raray ilaynaa xaqayaga canhum carabta laga soo raray oo fa naxnu anagu natakalamu bihaa alfaada aan ku hadalno fii muxaawaraatina doodahayaga wa duruusina casharadayaga oo wa naqra'uhaa alfaadaas aan ku aqrino fii kutubina kutubtayada wa naktubu aan wax ku qoranno bihaa alfaada ilaa ahliina ehliyaalkayga markaan warqad u dirsayno waasdiqaa'inaa saaxiibadayada markaan warqaba u dirsayno alfaadaas aan isticmaalnaa laa yakluu kama marna waaxidun min oo minhaa alfaada ka mid a can an yakuuna inuu noqdo waaxidan mid oo min alaaati ashyaa saddex shay ka mid a saddex shay mid ka mida wax aan ahayn ma noqon karo alsmi ism wاlficli ficil wاlxarf xarf dhammaan alfaada carab isticmaasho markay hadlayaan ee laga soo raray ee annagu aan ku hadalno markaan doodayno carabi ku doodayno markaan duruusta akrayno kutubta ku akrayno akhrayno aan warqadaha ugu dirsanno dhammaan saddexdaas waxaan laga heli maan ism ficil xaraf intaas waaqulu waxaan leeyahay al alfaadu alfaadda allati alfaadda kaana alcarabu carabtu ay ahaayeen yastacmiluunahaa kuwa u isticmaala fii kalaamim hadalkooda wa nuqilat oo la soo raray ilaynaa xagga yaga loo soo raray canhum carabta alfaada laga soo raray oo fa naxnu anagu natakalamu bihaa alfaadaan ku hadalno fii muxaawaraatina doolahayaga wa duruusina casharadayada wa naqra'uhaa aan ku aqrino fii kutubina kutubtayada wa naktubu bihaa alfaada aan wax ugu qorno ilaa ahliina eeliyaalkayaga markaa warqad u dirsayno wa asdiqaa'ina saaxiibadayada laa yaklu ka marnaama waaxidun hal mid oo minhaa alfaada ka mida can an yakuuna inuu noqdo waaxidan mid oo min alaaati ashyaa saddex shay ka mida alsmi waaxidan mid inuu noqdo waaxidkaasoo min alaaati ashaa ka mid a alsmi ism inuu noqdo walficli ficil inuu noqdo walxarfi xaraf inuu noqdo saddexdaas kama bixi karo waa ijmaac abu jacfar ibnu saabir nin la yidhaah ayri mid afraad anaa og oo meel ku og markaasaa l maxaa la yidhahdaa markaasuu yidhi khaalisa la yidhahda khaalisa aa la yidhahdaa u ismu ficilka waa ismu ficilka uu magacaas ula baxo waxaa la yidhi ijmaacaad khilaaftay waa qararideen wixii carab u tiqiin waxay weyn tala ma haydid waana lunsanta hor hmm. marka ma hayo ma hayo maxaad ugu bixiday khaalifa liannahu khalafun min alficli ficilkiiuu ka bedel noqdaaho waxbuu tusaa wy laakiin sida ina maaligba uu yidhi walamru in lam yakun linuuni maxal fa wasmu naxwu sah waxay hal marka isimu ku magacaabay imaam maali wuxuu ku leey war waa ism marka ina maaliga ku lehe habakaas tala kuuma hayo ijmaac ka horreeyaa taaganaa la yidhi ijmaacaasuu qarradiyey oo uu dilaaciye ijmaaca la qarradiyana lama ogolo in la dilaaciyo ijmaac kaa horreeyey ma la ogola la yidhi waa dalaal hadday luqatana luqadayd ku qaldan tahay hadday xukun tahay xukunkay ku qaldan tahay marnaba ijmaacu hadduu sugan yahay lama qarradi karo ijmaac qaana yidhahda waxaa u dariya kelimaddeena saddex oo idin kale ninkaana ijmaac khilaafay kalaamku saddex u qaybsamaa ma aayadaan lkaga bahan inaan u keenno or may ma xadiisa may maxaana laka rabaa maxaa u daliil ah alistiqraa'u watatabbucu istiqraaca u daliila meeshaan xug lagama hadlayo marka aayad iyo xadiis iyo ijmaac ee fuqaha iyo qiyaas layska rabaa goorma waa marka laga hadlaayo haadaa xalaalun wahaadaa xaraamun waadii karaahi karaaha hada nadmu whada mubaax axkaam اkamse marka laga hadlayo alaxkaam alams hada waajib hada manduub hada xaraam hadi karaaha whada mubaax waa markaas marka layska raba adiladaas ee tan marka laga hadlaayo kalaamka carbeed a loo laabana istiqraac waa raacraacid tacrab la raacraacay hadalkooda oo la rogrogay aan saddexdan waxaan laga waayo hadduu jiro culummadii carbeeda daalaca laheed ayagaa daalaca lahaayeen siib weyi arki lahaa ah, yaxya ibnu siyaad faraa arki lahaa abu camar ibnu calaa soo arki lahaa ah, ina maaligaa sheegi lahaa marka wax jira ma marka waa nuuca marka kalaam saddexdaan u qaybsanaa saddexdiiya mid walba ayaa mabaaxifta laga rabaa iyo in la baaro isimkiiyuu ka bilaabay shan mabxasu lahaay laba keliyuu ka sheegay laakiin gacantan labadan ku gaabsaynaa maxaa yl junuuga mar kale lagu celin rabaa isagoo baabkan baab ahayn loo akrin rabaa de alleed wa ama alsmu isimka fi luqati luqada dhexdeeda xaalu ahaaday fa huwa isim maa shay weeye dalla tusay calaa musam isimka marka laga hadlaa shan mabxasa looga hadlaa laba kaliyahu kitaabkaanu kugu dhiga labadaasaan qaadayna shanta haddii laysaaro kitaabkiiyo kitaab kale la kor saaray wey kutubtaxaa culummadu wax ugu qoraan wax yar waxay usoo gaabiyaan intaana hala fahmo inta kalena meesheeda ha loogu tago laakiin intii meeshaad ku qoree haddaad kitaabkii kale intaad soo rarta rarto ujeeddadii kitaab yar loo qoraa meesha ka bixi ardaygiina casharka waa ku cuslaana marka ma fahminba ujeeddadii kutubka kutubta mukhtasaraadka loo qoray marka layskuma dul raro layskuma dul raseeyo ee waa loo kala fududeeya sidii culummadu kala fududeeyeen marka maalinkeeda allahna gaarsiiy ajrubi marka ugu dambaydo qaatumada lagu daraa kaas kitaabkiisaana soo qaatay iyo cashmaawi waayahay wa amal ismu ism fi luqati luqada dhexdeeda xaal uu ahaaday fa huwa ism maa shay weeye dalla tuso calaa musaman ism xaa la yidhaha xagga luqada waxaa la yidhaahdaa lafdi oo tusaya shayga uu magaca u yahay hadda kitaabun aan nidhi kaafta alifba muxuu tusaa warqadahaas wax ku qoran yihin dugboga marka lagu dhawaaqo horaa laga afka marka ism waxaa la yidhaha shay tusaya wax uu magac u yahay qalamun ala masjidu alayidhi ism luqada maxaa la yidhahdaa maa dalla calaa musaman shay la magacaabayo kutusa khalaas intaasaa la yidhahda wa fi اsilaaxi walismu ism soo qadaro fi isilaaxi naxwiyiin naxweeleyda istilaaxooda iyo heshiiskooda istilaax waxa la yadhaha wixii kooxu ku heshiido naxweeleyd marka waa koox waa heshiiyeen xaan ku magacawnaa ism ay yidhahdeen marka fuqahaduna wax kale iyaguna leeyihin hadday rabaan shaqada iskuma le qolo walba hesiis gaarahay leeda marka maxwoolooyin waxay ku heshiiday ism inay ku magacawdo kelimatun dallat calaa macnan fii nafsiha walam taktarin bizamaanin wadcan ku darada lagama maarmeen walismu ism fii istilaaxi naxwiyiina naxwoolooyda heshiiskooda dhexdooda xaal u ahaaday kelimatu waa kelimad kelimadaasoo dalla calaa macnan macno macnoo fii nafsiha ku ama fii nafsihaa nafsadeeday ku tuseen oo ficilka ku tacaluji walam taktarin oo aan la xiriirsan kelimadaasi bizamaani zamaan wadcan xagga dejinta ism waxaa la yidhahdaa istilaaxa naxwooleyda waa kelimad macno ku tustay masjidun kelimadaas macnaha markay tusaydo nafsadeedaa tustay kelimad kale uma kaashan ficil uma baahna xaraf uma baahna keligeeday macnaha tusay hadda masjidun markaan idhaahdo gurigan dhisan oo loo dhisay salaadaha shanta iyo in lagu tukado u tusa soo maha magacaas kelimad kale uma baahna in lagu soo daro kelimadan oo isimka aho ayadaa tusay wixii ay magaca u aheed walam taqtarin lamana xidhiirsan kelimadaasu bizamaanin zaman zaman lama xidhiirto hadda haddaan idhahdo masjidun ma laga fahmaa zaman tegey horay uu masjid u ahaa jiray ma laga fahma haddaan idhahdo masjidun ma laga fahma hadeeru masjid haddaan idhaahdo hada hadda kadibuu noqon doonaa masaajid hadda maahane hadda kadibuu masjid noqon doonaa ma laga fahma lagama fahmayo wax waktiyaba laga fahmima hadda haddaanku idha fiiri muxamadun ani ma laga fahmaa wakti tegey ma laga fahmaa wakti jooga ma laga fahmaa wakti soo socda midna laga fahmimaa isimka marka lagu dhawaaqo wax zamana lagama fahmi waa xagga dejinta way dhacdaa macno xaadi ahaana wakti inay u tusto oo shabah ay ficil kelimaddaa mushaabaday laakiin asal carabu markay dejayday looguma talageli inay hal shay way dhici kartaa hal shay way dhici kartaa kelmaddan zaman in laga fahmo laakiin zamanku maaha mid tegey mid jooga mid soo socda midna ma noqon karo ma noqon karo oo waxay dhahdeen sabuux haddii la yidhaah waa cabitaanka subaxii la cabo laakiin subaxu ma subax soo socdaa mase waa subaxii tegey mase waa subax la joogo midna ma tusay sabuuq ale abuuq aled abuuq waa cabitaanka galabtii la cabo laakiin galabku ma galab tegaya ma galab joogaa ma galab soo socdaa midna lagama fahmay waana is ah, haddii la idhaha qiilna waa cabitaanka duurkii la cabaal cinda istiwa agteed laakiin wakti tegey iyo mid joogay mid soo socda midna lagama fahmo wadci waa in lagu daro wadcan a lagu daraa kelimatun dalad calaa macnan fii nafsihaa walam taqtarin bizamaanin wadcan xagga dejinta carabtu markay dejayday zaman inay tusto uma aysan dejin saas wey inay isim kaan markay carabtu dejayday inay zaman tusto uma aysan dejin naxwu muxamadin qofu tusa magacaas zaman tusi ma wax waktiya wakti tegey wkti jooga wkti soo socda midna tusi ma caliyin qofuu tusa warajulin nin qofuu tusa wajamalin rati wanahrin webi wa tufaaxatin mir oo tufaax ah walaymunatin mid hal xaboo liin ah wacasan ul intaasoo dhan fiil waxa uu tusa ama ha noqdo insaan ama ha noqdo insaan ha noqdo xayawaan kayru caaqila ha noqdo jamaadaad kulli waa isku mid maxaa asmaada marka waxaa lagu tusaa wax kas wuxuraba magaxa u noqdo wuxuu u noqon karaa xayawaan oo caaqil ah sida maxamed cali rajul wuxuu u noqon karaa xayawaan kayru caaqila ah sida jaman wuxuu u noqon karaa jamaadaad xelaan nolosha lahayn sida nahru iyo tufaaxa iyo laymuuna iyo casal fakulu waaxidin mid kastoo min haadihi alfaad alfaadaas ka mida ah, yadullu wuxuu tusaa calaa macna mid kasta macno waa ku tusa walaysa zamanu zamankuna ma ahan daakilan mid soo gala fii macnahu macnihiisa fayaquunu ismanu noqona oo hadda fiiri haddaad tirada webi wakti miyaa laga fahmay ma laga fahmay laakiin macna waa kutusoo biyahaas qulqulaya ayuu ku tus oo meesha jeexanoo weyn ku jira taasuu ku tus marka isimkii luqadiisii iyo istilaaxiisii kaliyuhu noo sheeg waxaan ku darsanaynaa aqsaamtiisa waxaan ku darsanaynaa aqsaamtiisa isimka saddexa loo qaybiyaa ظaahirun horad u qaadateen ظaahiru wa mudmaru wa mubhamu saddexaasaan uqaybsana ism aahira sida kuwan u miaaliyey oo kale muxamedin caliyin rajulin jamalin nahrin tufaaxa iyo ism mumara labiyo tobankii ana naxnu anta anti antuma antum antuna huwa hiya humaa hum huna iyo ism mubhama oo sida alasmaaء اlmawsuula iyo ismu ishaara saddexdaasaa loo qaybiyaa laba ka midu waa mabni midna waa mucrab isimka daahirka ah mucrabka labada kalena waa mabni halkaasaan uga gudbaynaa mabaaxiftiisa waa shane bal intaana saddexdaanaan ka qaadayna gacanta wa ama alficlu ficilka fa huwa ficilka fi luqati luqada dhexdeeda xaalu ahaaday alxadau waa dhacdo ficil luqada carabiga xaa lagu yidhahdaa waxaa la ydhaha dhacdo waa arrin la sameeye ficil la sameeye waa fal ficil waa fal waa samayn waxbaa la sameeyey wاlficlu ficilka fi silaaxi naxwiyiina naxwooleyda heshiiskooda xaal u ahaaday kelimatu waa kelimad kelimadaasoo dalla tusay calaa macnan macna fii nafsiha daatadeeda u tusay waa kelimad macna kutuse kelimadda macnaha markay kutusayda kelimad kale ma kaashanayso ayadaa daatadeeda macnaha utuse waqtaranad waxayna la xiriirsatay biaxadilasminati zamanyaalkii mid ka mida zamanyaalkii aalaati saddexda ahaa saddexda waqti mid ka mida zamanka saddexda zaman waqtigii tegey waa zaman tegey waa maadi zamanka la joogana waa xaadir zamanka soo socdana waa mustaqbal alada waqtigu intaas kama baxo lahu maa bayna aydina wamaa khalfana wamaa bayna daalik iiri ilahay wuxuu leey wixii tegey iyo waxaa soo socda iyo inta udhaxaydaba isaga iskale keligiis soo ma jeedi zamanku waa saddexdaas wakti tegey oo lasoo dhaafay hadda casirka markaan tukayna waa wakti tegey soo ma jeedin iyo wakti aan weli la gaarinoo soo socda hadda maqrib iyo wixii lamid waa wakti soo socda iyo waktiga hadda la joogo wakti waa saddexdaas ficil waxaa lagu yaqaana marka lagu dhawaaqo laba shay kutusa isimku meeshuu hal shay kutusayay hal daatuu kutusay kanu ficilku labuu kutusaa macno oo dhacda iyo wakti hadda kooru dhacay arrinkaas hadda saacaddaanu socdaa hodhaca hadda kadib u dhici doona intaas kutusa hala sameeyo hadda kadib labadaasu kutusa ficil wاlficlu ficilku fi isilaaxi naxwiyiina naxwoleyda istilaaxooda xaalu ahday kelimatu waa kelimad kelimadaasoo dalla tusay calaa macnan macne fii nafsiga daatadeeda u tusay waqtaranat lana xariirsatay biaxadilasminati zamanyaalkii mid ka mida asminada ah. ahalaaati saddexdaa allatii asminadaasoo hiya almaadi wakti tegey walxaalu wakti jooga walmustaqbalu wakti soo socda naxwu kataba hadda ka hor uu qoray fiiri kataba hadda ka hor wax qoray kelimadaas laba shayna tusay waa macno oo ah in wax la qoray iyo wakti tegey in qoraalku dhacay qoraalkaas wakti tegey inuu dhacay oo hadda ka hor fainahu lafdigan katabaa kelimatu waa kelimad kelimadoo daalatan kutusi calaa man macno wa huwa macnaha kutusi alkitaabatu waa qoraal wahaadalmacnaa macnahaasu muqtarinu waa mid la xidhiira bizamn bizamaani waqti almaadii tegey oo waxaa leedahay kataba hadda ka horu qoray wanaxwu yaktubu hadduu qoraa qoraalka hadduu wadaa iiri labay kutusi yaktubu macni oo ah inuu wax qoraal iyo qoraalkaasu waktigan inuu socdo labay kutusi fainahu lafdiga oo yaktubu ah daallu wuxuu kutusaa calaa macnan macna wa huwa macnahaasu alkitaabatu waa qoraal ayda noqoshee wa haadalmacnaa macnahaasu muqtarinu waa mid la xidhiidha bizamaani xaadiri waqtiga hadda la joogo wanaxw uktub hadda kadib qor hadda kadib qor uktub qor wax hadda ka hor la qorin maaha haddana gacanta kuma haydid oo qoraalkii ma wado dad wado laguma amreen markaas hadalku dhammaado kadibna bilowdaa la rabo uktub qora laba kutusa qoraal inuu hadda kadib uu xasili doono iyo waktiga hadda kadiba inuu qoraalkaas udhacayo fainahu ogto kelimatu waa kelimad kelimadoo daalatun tusayda calaa macnan macna wa huwa macnahaas alkitaabatu waa wax la qoro ayda noqoshee wahaadaa macnahanuna macnan waa macno macnaho muqtarinun la xidhiira bizamaani lmustaqbali waktiga soo socda alladii waktigaasoo bacda zamaani takalumi hadlidda waktigeeda ka dambayda ogtoog marka kelmadaas soo baxda kadibaad qoraalka samaynay sooma ah, waktiga lagu sheega dhawaaqu intuu socdo wixii ka dambeeya waa mustaqbal ah, octob aa lagu yidhi kadibaad bilowda khalaas waktigii la hadlaya kadib waa whada fiiri wa miaalu haadihi alfaad marka miaaluu ku siinaa badan marka si xoogaa lagu tababaro oo ficilkii maadiga ahana dhowr miaala lagaa siina mudaariciina dhowr miaala lagaa siina amarkiina dhowr miaal ومiثاaل hذiه الألفاظ ألفاadan oo maadi مbaarع أnف miaalkiis miثaalkiisi نaصرa hadda kor u gergaaray وaينصر had geer u gergaar gergaarkiiba wadaa وانصر hadda kadib u gergaar u gergaar saddex wey soo ma jeedi haye وفahima wuu fahmay hadda koru maسأalada fahmay i waa maadigii وyفhamu had geeru فahma wktigan wafham fahm haddee kadib hiide wa calima hadda kooruu ogaaday waa ogaaday wa yaclamu haddeeru ogaana haddeeru ogaana fiiriye waclam hadda kadib ogow wa jalasa hadda kooruu fadhiistay wayejlisu hadduu fadhiisana oo fadhigiiba waa kasbadoo lagu hallaabayo wajlis fadhiiso hadda kadib wadaraba wuu garaacay hadda kahor wey wayadribu waa garaaca hadda kadib hadduu wadaaba garaacidii hadda usha ku wada wadrib garaac hadda kadib waa amarka wallahu subxaana wa tacaala aclam wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed